alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan clayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin baynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa baabun fi lamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar xadiidka laba boqol iyo kow alxaadi cashar can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal afdal ljihaadi kalimatu cadlin cinda sultaanin jaa'ir nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam afdal ljihaadi jihaad waxaa ugu fadli badan kalimatu cadlin kelmad cadaalad ah oo xaq ah oo cinda sultaanin jaa'ir yacni nin madaxa oo daallim ah ee agtiisa laga yidhi oo nin madaxa oo daallim ah oo xadgudbay agtiisa laga yidhi oo xaqii loo sheegay baa jihaad ugu fadli badan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasan ah kan kale laftiisu waa la macno aan raacinno xadiiska laba boqol iyo laba athaani cashar xadiiska labiyo tobnaadna weeye xagga baabka marka laga eego can abi cabdillaahi taariq ibni shihaab abi cabdillaahi oo taariq ibnu shihaab ah waxa uu nasaa'i ka soo wariyey albajaliyi oo bajiilo ka tirsanaa qabiilka la yidhaahdo alaxmasiyi oo axmas ka sii tirsanaa waxa weeye waa reerku ahaabaa markaa loo nisbaynaya radia allahu canhu ana rajulan inin sa'ala nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga uu su'aalay nebiga ayuu weydiiyey waqad wadaca rijlahu fi lgarzi wuxuu weydiiyey iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saaray rijlahu adinkiisa fi lgharzi yacnii wuxuu saaray goorahan lagu fuulayo halka adinka la dhigo magaca gaara miyaa u garanaysa halka addinka uun la saaro maxaa layahay rakaab baa layahay waa arakaab ah, baa layidhi waa layahay rakaab waqad wadaca iyadoo uu nebigu dhigay calayhi salaatu wasalaam rijlahu adinkiisa uu saaray fi lgharzi rakaabkaa u saaray halkaas waxa weeye marka rakuubka la koraayo halkaa addinka marka waxa la dhigayo oo addinka la saarayo halkaa iyadoo u saaray oo rakaab baa la yidhahda baa layidhi ayu ljihaadi afdal jihaadkee ugu fadli badan nebiguu su'aalaya calayhi asalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi kalimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir waxaa ugu markaa fadli badan kalimatu xaqin assu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey marka waxay ka dhigan tahay afdalu jihaadi kalimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir waxaa jihaad ugu fadli badan kalimatu xaqin kelimad xaq ah oo cinda sultaanin nin madaxa agtiisa laga yidhaahdo ama boqor ah ama madaxweyne ah ama amiir ah sultaankaasoo jaa'irin mid dulmi la yimi marka ah oo daallim ah jawrku waa dulmiga iyo xadgudubka marka inuu samaynayo rawaahu nasaa'iyu xadiiska nasaa'i baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey waalgharzi gharziguna waa bikayrin mucjamah waa kayn dhibic leh oo maftuuxatin la fatxiyo la kordhigay harzi waa dabdun bilxuruuf uma raa'in saakina waxaa ku xigta ra' reeban uma zaayin dabadna za' baa ku xigta wa huwa rikaabu war dee carabigu bayn soo qaadanay wa huwa rikaabu kawri iljamali yacnii kooraha awrka rikaabkiisa weeye kooraha awrka rikaabkiisa weeye halka adinka la dhigo ida kaana min jildin hadduu ka samaysan yahay harag aw khashabin ama qori ka samaysan yahay wa qiila waxaa la yidhi laa yakhtasu kuma gaaraha bijildin harag kuma gaaraha walaa khashabin qorina kuma gaaraha labadan xadiis waa isku macne isku mawduuc bay ka hadlayaan waxaana labada xadiis laga qaadanayaa in ninka madaxda ah xaqa loo sheego oo loo tago oo xaqa loo sheegaa oo kelmadda xaqa ah lagu yidhaahdaa inay markaa tahay afdalu jihaad ay jihaadka ka mid tahay yacnii fadli jihaad baa lagu helayaa afdalu jihaad baana laynagu sheegay inay jihaadkii ugu fadli badan tahay ayaa laynagu tilmaama yacni saasaa laynagu tilmaamay marka kelimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir marka baabka waxay ka khusaysaa dee waa wanaaggii oo la amrayo iyo xumaantii oo la reebaayo ay soo gelaysaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxaa kaloo laga qaadanaya waxa fadliga jihaadka laga helaya inayna ku gaar ahayn jihaadkii gaalada lala jihaadayo oo keliye in marka xaqa la sheego oo dadka xaqa loo sheego oo waxaweeye xaqii loogu yeedho oo xumaanta laga reebaa in nooc jihaada ay tahay yadana waa laga qaadanaya jihaadu dacwa oo jihaadku aanu ku gaar ahayn keliya ka gaalada lala jihaadayo ee ashyaa kaloo fadli jihaad laga helayaa inay jiraan allah muxuu yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira yacni gaalada la jihaad oo bihi ay bilqur'aani qur'aanka kula jihaad waa jihaadun bilxujati waalbayaan xujada iyo bayaanka iyo caddaynta in lagu jihaadaayo weeye waa jihaadu dacwa taasaa laga tilmaamaya wajaahidhum bihi ay bilqur'aani jihaadan kabiira marka fadli jihaad in lagu helayo ayaa markaa laga qaadanaya xadiis kale wuxuu sheegayey qul ilxaqa walow kaana mura yacnii xaqa dheh walow markaa haba ahaado marka mid qadhaadhba ha ahaade yacni laakiin marka uu qofku odhanayo waa in marka waxa weeye yacni uu u sabri karaya u adkaysan karayaa uu awoodi karaya arrinkaas yacni waxa weye dhib baa uga iman karta khaasatan waa wakhtiyadii hore waa dhici jirtay oo kelmad baa dee boqorrada qaarkood wax ku diri jireen eray lagu yidhaahdo ayay wax ku diri jireen marka waxa weeye xaalka caynkaasa waa inuu marka waxaweyn u sabraya u adkaysanaya laakiin haddii aan u adkaysanayn macduur buu noqonayaa uu ka gaabsadaa saas aawodee waatuu yidhi imaam axmed ibnu xambal laa yutacaradu lisultaani fa ina sayfahu masluul waan laga soo wariyey cabdullahi ibnu cabbaasna hadalkaasoo kale laga soo wariyey suldaanka laysuma bandhigo waayo seeftiisu galkay ka siibantii galkay ka baxsantahay seeftiisu marka calaa kulli xaal yacnii in markaa taas waxa weeyaan ah, lala yimaado oo xaqa loo sheego ayaa marka xadiiska laga dariishanaya fadli jihaadna lagu helaayo afdalu jihaadna ay tahay ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya marka nusxiguna waa saas idaa weeye inta loo tago in markiisaa loo sheego laakiin waxa weeye isaga yacni inaan loo tegin oo waxa weeye dadka kale agtooda laga sheego oo dadka lagu diro oo tahyiij la sameeyo oo yacni manaabirta laga khudbadeeyo oo dabadiisa wax laga yidhi yidhaahdo ta noocaas iyadu markaa lama mid aha taas waxay yidhaahdeen yacni culammada marka waxaan waxay yidhaahdeen ariiq munaasiba ma ah alimaam marka waxaan ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin labaduba waxay yidhaahdeen laysa min manhaji salaf yani waxa weeye kama mid ahaa yani manhajkii salafka markaa kama mid aha in xukaamta markaysa waxaa laga naqdiyo manaabirta oo mimbarada markaysa waxaa laga yani markaa naqdiyo oo laga dhaleeceeyo oo waxa weye laha waxaanuu sameeyey waxaanuu sameeyey waxyaalaha noocaasa in la sameeyo ma aha mimbarka in laga naqdiyo si calan ah ta noocaasi manhajkii salafka kama mid ahaa ibnu cuthaymiinna saasuu odhanaya ibnu baasna saasuu odhanaya yacni culamada kalena waxa saas u cabiri jireen waxaanay ka daliishanayaan xadiiska tilmaamaya man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdihi calaaniyatan yacnii ninkii doonaaya inuu u nasteexeeyo nin madaxtinimo u saaxiib ah falaa yubdihi calaaniyatan si calan ayaanu u muujin si calan ah ayaanu u muujin walaakin yakhudu biyadihi wayakhluu bihi fain qabilahu waila faqad adda aladii calayh yacni waa u tegayaa gacantiisu qabanayaa hoos buu ugu sheegayaa hadduu ka aqbalo ka aqbal hadduu diidana faqad addaa yacni markaa waa gutay alladii calayhi kii korkiisa ku sugnaa waa gutay waajibkiisii waajibkiisii waa gutay marka intuu u tago waa inuu marka waxa weeye yacni u sheegaa xadiiska caynkaa ku soo arooray sheekh albaani wuxuu odhanaya waa saxiix ayuu odhanaya waa saxiixinaya yani ibnu abi caasim wuxuu ku soo warinayaa yani kitaabkiisa assunna ayuu ku soo warinaya isaguna waxau tilmaamaya sheekh albani inuu saxiix yahay ee culamo kalena waa saxiixisay wakadalika waxyaalo kaleoo macnahaasoo kale tilmaamayaana waa jiraan waxyaalo kaleo saasoo kale tilmaamay waxaa ka mid ah xadiiska saxiixaynka markii waxa weeye lagu yidhi usamat bnu zayd cusmaan maaduna seexays yacni cuhmaan wakhtigiisii umuure ijtihaadiya ayaa dad ahlu fitni ugu kaceen ya oo aad loo buunbuuniyey xaakimkuna arrinka ijtihaadiga ah ee waxa weeye dee ijtihaad ka furan yahay dee isagaa marka waxa weeye markaa siday ula muuqato sawaab ula muuqato ayuu samaynayaa haddii xataa marka waxaweye khata ay noqoto laguma dhaleeceeyo iska daa in dad lagu kiciye ya arrinku mar hadduu yahay arrin ijtihaadi ah waxa weeye waa in looga dambeeyo ijtihaadkiisa la qadariya xataa hadduu ku khata'ay yani waxa weeye wax lagu dhaleeceeye maaha wax lagu dhaleeceeye ma yani waxa weyaan cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ahaa caalim buu ahaa yani waxa weyaan marka imaam cadliyana waa ahaa imaam cadliyana waa ahaa marka waxa weeye dadka qaarkood oo ay isaga ula muuqatay in dee waxa weeye marka imaaradii munaasib u yihiin oo uu xukun u dhiibay baa jiray oo qaarkood waxyaala ka soo baxbaxeen ya dadkaasina marka waxa weyaan qaar qaraabadiisa ay ku jireen sida waxa weye ninkii xagga hooye ay ka walaal ahaayeen weliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd xagga hooye ka walaal ahaayeen yacnii kuufuu uga mas-uul uga dhigay dabeedna khamradii buu cabbay khamradii ayuu cabbay markii laakiin ay u caddaatay inuu khamradii cabbay oo loo soo sheegay xadkii waa ka jaray markhaatiyada keena buu yidhi inuu cabbay markaasaa laba nin baa ka markhaati kaco midna wuxuu yidhi isagoo cabbayaan arkay midna wuxuu yidhi isagoo matagaya khamriga ayaan arkay cusmaan wuxuu yidhi khamri ma matagin inuu cabbay mooyaane ka jara buu yidhi xadka caliyo agtiisa ku sugan buu yidhi markaysaa ka goo xadka xaddu shaaribi alkhamri calina inankiisii ayuu ku yidhi markaysaga xasan xasanow ka gooyo garac markaasaa xasan uu ku yidhi walli xaaraha man tawallaa qaaraha yaa yacnii imaarada markaysa waxaa kulkeeda iyo dhibteeda uga markaa waxaa weeye u daa cidda qabowgeeda markaysa marka waxaan yani tawalliday bimacnaa ninka waxa waxaweeye imaarada dahaystee ku intifaacaya ya wixii dhib ay leedahayna isagu waa inuu sameeyaa yani waxa weeye maadaama marka innagu aynaan imaaradii haynin maxaa innaga laleeya markay garaac noqoto garaaca maxaa ayuu leoliy isagu ha garaaca cali baa deedna qaaday markiisa markaa ah waxbaan yani sheedalkii markaasuu deedna garaacii markaa ku bilaabay oo garaacay cusmaanna waa u tiriyey markuu ka jaray xadkii buu yidhi markaysaga ka dahdro yacni marka umuuro ijtihaadiyo noocaas ah ayaa markaa waxaway ka dhacday yacni cuhmaan tii baa lagu yidhi usaame maad markaa u nasteexaysi cuhmaan saxiixaynku ku sugan yahay wuxuu yidhi waa u nasteexayaa buu yidhi laakiin waxay idinla tahay buu yidhi haddaanan idin maqashiin inaanan u nasteexayn laakiin waa u nasteexayey buu yidhi duuna an aftaxa baaban lam akun awala man fataxa laakiin waxaan u nasteexeeyey buu idhi anoo kii ugu horreeyee furay albaab aan hortay la furin anaan noqonnin oo bimacnaa si calana aan u radiyin albaabkaasoo xidhnaa kii ugu horreeyey fura yacni markaa inaan noqon ayaan u nasteexeeyo hoos baan wax ugu sheegay buuhi lakiin waxay idinla tahay buuhi haddaanan idin maqashiin inaan u nasteexayn culammada shuraaxdu markay xadiiskaa sharxayaan riwaayadka qaarkoodna ziyaado waaba ku darayaanbe waxay tilmaamayaan albaabka noocaasa markii la furay oo ah raddiga calaniga ah oo dadka qaarkood cusmaan ay u naqdiyeen si calan ah waxaa ka dhalatay in markaysaa markaa lagu baxo isagiina la dilo waayo waxaa beermaya wax ku saabsan daahiratlbuqdi yacni daahirada markaysaa nacaybka beermaya yacni waxa weye dadka cawaatiftooda haddii la kiciyo oo markaysa markaa taasi ay beeranto ku biirtana oo ay ku biirtana marka dambe waxaa ka imanaya yacni waxaan caaqibadeeda la mahadin baa ka imanaya albaabkaa markii la furay waxaa ka dhalatay in markaa dadkii ku gadoodaan cuhmaanna la dilo fitnada noocaasa ka timi fitnada noocaasa ayaa markaa ka timi marka ahlucilmigu waxay ka qaataan yacni saxaabadu inay markaysa markaa raddiga calaniga inay iska jiri jireen oo iska ilaalin jireen usaamana waa ka markaa diidaya yani ibnu cabbaasna waa ka markaa tilmaamaya yani hadal marka isaguna sheegaayo xaakimka marka yani weeye wax ka dhacaan si gaara loogu sheegayaa hadal caynkaasu isaguna marka uu tilmaamay u idaafaynaynaa asar ka sugnaaday abumacbad aljuhani wuxuu ka mid ahaa min almukhadramiin yani wakhtiga nebiga calayhi salaatu wasalaam muumin buu ahaa laakiin nebiga lama kulmin nebiga lama kulmin marka wuxuu noqonayaa dabaqadda ugu horaysa taabiciinta ayuu ka mid noqonaya wuxuu abuu macbad aljuhani yidhi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cuhmaan khaliifo dilka la dilo caawin maayo kama qayb qaadanayo cuhmaan dabadii yani cuhmaan ibnu cafaan dabadii khaliifo dilka la dilo ka qayb qaadan maayo caawin maayo qaaluu ya abaa macbadin aw acanta calaa dami abaa macbadow miyaad dilkii cusmaan ka qayb qaadatay qaala inii la acuddu dikra masaawi'ihi cawnan calaa damih wuxuu idhi waxaan ku tirinayaa inaan markaa masaawidiisa bimacnaa xumaanihiisa inaan sheeg sheegay baa waxaan ku tirinayaa oo dadka u sheeg sheegay baa waxaan ku tirinayaa inay ka mid tahay kaalmo laga qayb qaadanayo dhiiggiisii la kaalmaynayo laga qayb qaadanayo dee taasna wax ka mid a ah iga dhacay buu leeyihi taasna wax ka mida ayaa iga dhacay marka wuxuu tilmaamayaa sheegista dadka loo sheego oo la yidhaahdo sidanuu sameeyey sida noocaasi waa qalad oo markiisa markaa saa iyo saasay markaa tahay maantana caynkan buu sameeyey oo xumaanaha markaa dadka loo sheeg sheego inay ka qayb qaadanayso yacni markaa gadoodka iyo kukicitaanka iyo waxyaalaha inay ka qayb qaadanayso marka masaladaas waxa weeye wixii fitno sababaya marnaba in lagu kaco ma aha waayo alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid ya khuruujku maadaama aanu bannaanayn wixii wasiilo u noqonayo oo keensanaya maqsuudkaasi ka dhalanayo waxay la xukum noqonaysaa isagii alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat shaygu wuxuu ku gaadhsiinayo ayuu markaysa markaa la xukum noqonaya culammadu kollayba iskuma khilaafsanaa wixii markaa tahyiij keensanaya iyo kicin yacni keensanaya ta noocaasi markaa inaynay bannaanayn yani iskuma khilaafsana oo ay marka waxay la mid tahay khuruujkii markaysa ay la mid tahay taas yada ah waa miday culammadu isla ogolyihiin laakiin waxay dhici karta inay isku khilaafaan mas'alada markay tahay waxa weeye eh, ishaaro ruuxi marka uu tilmaamayo waxa markaa saxda ah eh, shayga qaladkaana uu caddaynaya qaladnimadiisa laakiin kicin iyo nacbaysiin iyo yacni waxa weeye waxyaalaha noocaasi aynay ka dhalanaynin ta noocaasi suuradaas iyadu ma bannaanaan karta mise ma bannaanaan karto tay isku khilaafi karaan culamadu waa taas laakiin hadday tahyiij iyo kicini ka dhalan karto miday culamadu isku khilaafsan yihiin maaha waayo alwasaa'il laha axkaamu almaqaasi ya yacani waxa weeye kelimaadka iyo markaysaga hadalka kicinta ahina waxay la mid tahay uun markaa dagaalkii bay la mid tahay waayo dagaalku dee waxaa ku dhacaa dee af iyo gacanba waa ka dhacaa af iyo gacanba waa ka dhacaa markaa saas aawadeed yani waxa weeye axaadiistan tilmaamaysa afdal jihaad kelimatu xaqin cinda suldaani jaa'ir lafteedu marka waxa ma tilmaamayso xadiiskaynu soo sheegnay khilaafi mayso waayo waxaa ku sugan cinda sultaani jaa'ir cinda hayrihi lama odhan ya dadka kale agtoodu ka odhanayaa ma aha oo waa ku xamanaya laakiin cinda isaga agtiisu ka odhanayaa laakiin in ugu xantoo dabadiisa laga yidhaahdo yacni markaysaa ama waxa weeye yani markaa dhulkao dhan lagu faafiyo oo intermidiyaha la geliyo dabeedna markaysa marka waxaan yani cid walba loo sheego yani waxa weeye ta noocaasi dee waxa weeye markaa sax ma marka waxa weeye masalan qofku isagu qaldamo ma jecel yahay markaysagaa si calan ah in waxa weeye markaysaga mashaariq alardi wa maghaaribiha laga rido yani ma jecla waliyaatii ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh maxaa qofka laga rabaa waxa uu jecel yahay dadku inay kula macaamilaan isaguna dad kale waa inuu kula macaamila akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzaxa can innaari falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayhi xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo ha u timaaddo geeridiisu isagoo allah rumaynaya ee maalinta aakhiro yacni markaa dadkana ha kula dhaqmo ha ula yimaado waxa uu jecel yahay dadku inay isaga kula dhaqmaan isaguna dadka kale ha kula dhaqmo isaguna dadka kale ha kula dhaqmo waxaa isweydiin laha haddaba xadiiskan kale see loo gelayaa ee tilmaamaya sayidu shuhadaa'i xamza e, waman qaama ilaa imaamin jaa'irin fa amarahu wa nahaahu faqatalah shuhadada waxaa ugu markaa mudan xamza iyo nin markaa imaam jaa'ir ah oo daalim ah yacni xaggiisa u kacay oo u tegey waxna amray waxna u diidoo ka reebay oo deedna uu dilay xadiiskaasi waxa weeye hadduu asaxo culammada qaarkood baa sixadiisa ka hadlee culamada qaarkood baa sixadiisa ka hadlee hadduu asaxo sugnaado ma caaridayo masaladan waayo maxaa ku sugan wa rajulun qaama ilaa imaamin jaa'irin ilaadu maxay sheegaysaa intihaau lqaaya in loo tagay sheegaysaa yaa lama odhan markaysagaa bannaanada iyo meelaha kaleu ka yidhi ilaadu waxay sheegaysaa waa xaraf faa'iidaynaaya intihaau lqaaya in isagii la gaadhayo isaga lagu odhanayo yani shaygiis inta loo tago in isagii markaysaa lagu yidhahdo wa qaama ilaa imaamin jaa'irin fa amarahu wa nahaahu faqatalah markaa saas aawadeed kaa laftiisu ma tilmaamayo in waxa weeye markaa lagu xanto ama markaysaa meeluu ka maqan yahay laga yidhaahdo ama wax la mida markaysaa ma faa'iidaynaayo oo lagama qaadanayo marka kelmadda xaqa in la odhanayo yacni usluubka loo odhanayo waxaa qaydaysa dee adilada kale ayaa qaydaysa iyadoo xaqii la odhanayo la sheegaayo haddana marka mafsado ka badani ka dhalanayso dee waa ka duwan tahay waynagii inagii soo aragnay dawaabidda uu leeyahay alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar waynu soo aragna waa soo marnay xadiidkana waxa weeye waa ka saddexe tobnaade can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi ina awala maa dakhala annaqsu cala bani israa'iil ay ina awala dukhuuli naqsi maada ayaa waxay tahay masdariya nuqsaanta soo gashay ee ugu horraysay calaa bani israa'iila reer banu israa'iil soo gashay ina awala maa dakhala annaqsu ay ina awala dukhuuli naqsi maada iyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya nuqsaan reer banu israa'iil soo gashaa tii ugu horraysay hee annahu ay ana asha'na damiirku waa damiiru sha'ni waa in arrinku kaana arajulu uu ahaa inuu ninku ahaan jiray yalqa rajula inuu la kulmo nin kale nin buu la kulmaa waa jinsi oo markaa mid a ah mucayana maaha fa yaquulu wuxuu ku yidhahdaa yaa haada kanow ittaqi illaah allah ka baqo nin macaasi samaynaya intuu la kulmo wuxuu yidhaahdaa kanow ilaahay ka baqo wadac maa tasnac kana tag waxaad samaynayso fa innahu laa yaxillu lak fa innahu kan aad samaynaysaa laa yaxillu lak kuma xalaal aha waa ka tagaa uma yalqaahu dabeedna waa la kulmaa ninkii laftiisii min alghadi beri ayuu la kulmaa wa huwa calaa xaalih isaga oo xaaladiisii ku sugan oo macsidiiyo dembigii samaynaya waalxaal huwa calaa xaalih macaasidiibuu halkii ka wadaa falaa yamnacuhu dalik shalay waa u diiday moogti maalintan labaad kuma inkirayo falaa yamnacuhu ma diidayo daalika kaas oo samaynta uu macaasida iyo xumaanta samaynayaa uma diidayso an yakuuna inuu noqdo akiilahu ay muwaakilahu kii wax la cunayey ama mu'aakilahu kii wax la cunayey wa shariibahu ay wa mushaaribahu iyo kii wax la cabayay inuu noqdo wa qaciidahu ay wa muqaacidahu iyo ka la fadhiya inuu noqdo u diidi mayso ma iskala fadhiisanaya waxba iskala cunaya waxba iskala cabbaya macsidiina waa sidiibuu wadaa u samaynaya falama facaluu dalika markay sidaas sameeyeen daraba allahu quluuba bacdihim bibacd ilaahay wuxuu ku garaacay oo ku dhuftay qalbiyada qaarkoodba qaarka kale ayuu ku dhuftay yani qalbiyadoodii buu iska hor keenay oo isnicbaysiiyey cadaawad iyo baqda uma qaal dabeedna wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey aayadahan lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuuda wa ciise bni maryam lucina aladiina kuwii baa la nacdalay kafaruu gaaloobay min banii israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ahaaday calaa lisaani daawuuda waxaa lagu nacdalay carabkii nebi daawuud wa ciisa bni maryam iyo carabkii ciise bnu maryam baa lagu nacdalay bimacnaa injiil iyo zabuur baa lagu nacdalay ile dadkay usii akhrinayeen oo bimacnaa allah baa nacdalay iyaguna markaa dadkay u akhriyeen waa nacdareen iyaguna labada kitaab gudahooda lagu nacdalay ama ciise bnu maryam iyo daawuud baa nacdalay labadaa nebi baa nacdalay sida horaa markaas sii fiican dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun daalika kaas oo nacdasha la nacdalay bimaa casaw waxay ku dhacday bicisyaanihim cisyaankoodii iyo dembigoodii daraaddii bay ku dhacday wa kaanuu yactaduuna ay wa kownihim muctadiin iyo ahaanshahooday ahaadeen qaar xadgudbay aawadeed bay ku dhacday kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna qaaraan iska reebin oo qaarkoodba qaarka kale ka reebin can munkarin shay munkaroo dembiya qaaraan iska reebin bay ahaan jireen munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen facaluuhu jumladaas waxay sifo ka tahay munkarkay sifo ka tahay munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxa xumaaday maa kaanuu kii ay ahaayeen yafcaluuna ay yafcaluunahu qaar sameeye ay ahaayeen ayaa xumaaday oo ah marka inay xumaantii inay samaynayaan oo aynay iska reebaynin taraa kaiiran minhum yatawallawna aladiina kafaruu taraa waxaad ogaanaysaa kaiiran minhum in badan oo iyaga ka midii yatawallawna inay yihiin qaar ka weli yeelanaya oo jeclaanaya alladiina kuwii kafaruu gaaloobay yaa oo saaxiibbo iyo qaaray jecel yihiin ka dhiganaya iyo qaaray isu hiliyaan labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum labi'sa waxa xumaaday maa qadamat lahum anfusuhum kay nafahooda u hormarisay camal ahaa ayaa markaa xumaaday ilaa qowlihi faasiquun ilaa laga gaadhaayo hadalkiisa allah u yidhi walakina kaiira minhum faasiquun ilaa laga gaadhaayo uma qaal intaa dabadeed wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam kallaa wallah kalla ay xaqan ama dhab waxa ah wallaahi allah baan ku dhaartee lata'murunna amarteenoo amarteenoo waa amraysaan bilmacruufi waxa san ee wanaagsan amarteen oo dadka farteen walatanhawunna reebteen oo reebteen oo reebteen bimacnaa diideenoo dadka u diideen can ilmunkari waxaa xun ee dembiga ah wala ta'khudunna qabateen oo qabateen oo qabateen calaa yaddi daalim qofka daalimka ah gacantiisa qabateenoo dulmiga ka qabateen walata'tirannahu cala alxaqi atraa walata'tirannahu leexiseen oo leexiseen oo leexiseen kaa markaa xumaanta samaynaya cala alxaqi xaqa ku soo leexiseen atran leexin ku soo leexiseen oo bimacnaa xumaantii intaa u diidaan oo ka celisaan xaqa u soo celiseen wala taqsurunnahu cala alxaqi qasra wala taqsurunnahu yacni ku koobteen oo ku koobteen oo ku xabisteen cala alxaqi xaqana qasran koobis ku koobteen in shayga xaqaa bis ay la yimaadaan waa inay geesna uga tallaabin aw layadribanna allaahu biquluubi bacdikum calaa bacd ama ilaahay ku dhuftee oo ku garaacee oo ku garaacee biquluubi bacdikum qaarkiin qalbiyadiinna calaa bacdin marka kale markaa ku dhuftee qalbiyadooda bimacnaa iska kiin horkeeno iskii necbaysiiye summa layalcanannakum intaa dabadeedna idin nacdale oo idin nacdale oo idin nacdale lacnadiina waxaa ka laazimaya naxariista ilahay in laga fogeeyo kamaa lacanahum yacnii lacnad la mida sida lacnaddii reer banu israa'iil uu nacdalay lacnad la mida idin nacdale amaada ayaa waxay tahay masderiya ay lacnan ka lacnihi bani israa'iila damirka humbaa wuxuu noqonayaa yacni marka aladiina kafaruu min bani israa'iil kuwii gaaloobay reer banu isra'iil siduu u nacdalay lacnad la mida idin nacdalee rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey xadiiska abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi xadiisku waa xasan buu yidhi hada lafdu abi daawuuda kani waa lafdigii abi daawuud wa lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisuna qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi lama waqacat banuu israa'iila fi lmacaasi markay ku dhacday reer banu israa'iil macaasidii iyo dembiyadii ku dhaceen nahatuhum culamaa'uhum waxaa ka reebay culamaa'uhum culammadoodii baa ka reebay culammadoodii baa u diidoo ka reebay xumaantii iyo macaasidii falam yantahuu kamay reebtoomin ee macaasidii iyo dembiyadii halkiibay ka wadeen falam yantahuu kamay reebtoomin ee macaasidii iyo dembiyadii halkoodiibay ka miiseen oo ka wadeen fajaalasuuhum waa la fadhiisteen kuwii wadaadada u ahaa fii majaalisihim meelahoodii ay fadhiyeen oo xumaanta ku samaynayeen iyo dembiyada ayay la fadhiisteen oo kala qayb galeen ya xumaantii markii dambe kamay reebine waxay noqotay inay iskala fadhiistaan iyagoo xumaantii samaynaya wa waakaluuhum waa la cuneen yacni hamsadii baa loo bedelay waaw loo bedelay waana ibdaal jaa'is ah oo waaakaluuhumna waa la odhan karaa carabi ahaan wawaakaluuhumna waa la odhan karaa wawaakaluuhum waa la cuneen wa shaarabuuhum waa la cabbeen fadaraba allaahu ilaahay waa garaacay quluuba bacdihim qaarkood qalbiyadoodii wuxuu ku garaacay bibacdin bar kale ayuu ku garaacay qalbiyadooda yacni iyagu qalbiyadooda iska hor keenay qalbiyadooda isku garaacay waxaa loo jeedaa waa la iscollaysiiyey qaar isnecabo col isla ah baa laga yeelay walacanahum allah waa nacdalay calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam wuxuu ku nacdalay carabka daawuud nebi daawuud carabkiisa iyo wa ciise bni maryam iyo ciiseoo ina maryamo ah carabkiisa ayuu allah ku nacdalay carabkiisa ayuu allah ku nacdalay carabkii ciise iyo carabkii daawuud waxaa loo jeedaa labadii kitaabee lagu soo dejiye oo kala ahaa zabuur iyo injiil ayuu allah ku nacdalay dee iyaguna dadkay u akhrinayeen ya cidda allah nacdalayna waa nacdalayeen marka lacnaddii waxaa loo isnaadiyey yani markaa allah baa loo tiiriyey ila walacana faacilkeedu wuxuu noqonayaa allah buu unoqonaya waa damiir u noqonaayo allah dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaasoo lacniga ah la nacdalay waxay ku dhacday bimaa casaw ay bicisyaanihim cisyaankoodii iyo dembigoodii daraaddii bay ku dhacday wa kaanuu yactaduun ay wa kownihim muctadiin iyo ahaanshahooday ahaadeen qaar xadgudbay aawadeed ayay ku dhacday fa jalasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa fadhiistay wa kaana muttaki'an wuxuu ahaa markii hore mid dangeega oo suxulka dhigtay ayuu markii hore ahaa wuu soo sara fadhiistay nebigu calayhi asalaatu wassalaam fa qaala wuxuu yidhi laa waladii nafsii biyadih laa waladii nafsii biyadih yacnii kama baxaysaan yacni xumaanta kama baxaysaan ee dembiga waa ku jiraysaan waaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay xataa ta'tiruuhum cala alxaqi atraa ilaa aa u soo leexisaan cidda xumaanta iyo dembiga samaynaysa cala alxaqi xaqa aa ku soo leexisaan atran leexin ilaa aa ku soo leexisaan yacni dembiga iyo cuquubada dembigu sababayo kama baxaysaan ee waxaad noqonaysaan qaar waxa weeye markaa dembigii ku jira ama waxa weeye markaa cuquubada wixii idiin sababayey cuquubadii markaa qaar mutaysanaya ayaa noqonaysa lakiin waxaad kaga baxaysaan inaad xumaantii ka qabataan oo ka leexisaan oo xaqa usoo leexisaan qawluhu tairuuhum hadalkiisa uu yihi tairuuhum macnihiisu wuxuu yahay ay tactifuuhum aad soo leexisaan oo xaqii u soo leexisaan yani xumaantii baa laga celinayaa xaqaa loo soo celinaya walataqsurunnahu ay lataxbisunnahu qasrigu waa kii koobistii xabsiga ahaa ya maqsuuraatun fi lkhiyaam yani maxbuusaat baa loo jeeda walataqsurunnahu ay lataxbisunnahu ku xabisteen oo bimacnaa waxa weeye ku koobteenoo qaar markaa xaqa keliya ku sugan xaqa ku kooban oo aan u tallaabayn baatilkii xumaanta ka yeesheen haddii kale cuquuba idinku idinku dhacaysa xadiiskan culamada qaarkood yacni sanadkiisa xoogaa waa ka hadlaan bacdu ahli ahlicilmi waa ka hadlaano sheekh albani yacni waxa weeye sanadka waxbuu ka yara sheegaa maqaal baa ku sugan xadiiska sanadkiisa laakiin bacdu ahli ahlicilmi waa quweeyeen imaamu tirmidina wuxuu ka mid yahay qolyaha quweeyey culamo kale oo quweysayna waa jiraan marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa wanaagga in dadka la faro xumaantana laga reebo marka baabka waxa weeye alamru bilmacruuf wannahy can lmunkar waa ku tusinaya haddii xumaantii la reebi waayo oo dadka wanaagga la fari waayo in cuquubo iyo lacnad la mutaysanayo ayaa laga qaadanaya yacni haddii faralka noocaasa laga tago oo dadku ay wada dayacaan oo ciddii xumaanta samaynaysa la yskala fadhiisto iyagoo xumaantii samaynaya o walaaqanaya ya in dembigii lala wadaagayaa laga qaadanaya waayo culammadu maxay yidhaahdaan alraadi waalfaacilu sawa dembiga ka samaynaya iyo ka ka raallida ahi waa siman yihiin labaduba dembigi waa ka dhexeeya labaduba dembigii waa ka dhexeeya ya waxaa laynoo sheegaya qoladii reer banu israa'iil markii hore culamadoodu inay ka reebeen xumaanta ay samaynayaan markay xumaantii u diideen oo ka reebeen dabadeed ayaa maalin labaadda markay arkaan ninkay shalay u diideen xumaantii oo ay ka reebeen kama faaruqaan oo iskagama tagaan ama kuma celiyaan diidmaday u diidayeen way iskala fadhiistaan waxbay iskala cabbaan iyaguna xumaantoodii bay halkii ka wadaan inay macsi ku sugnayn iyo waa kala duwan tahay markay macsidii ku dhex jiraan oo ku sugan yihiin marka dembigii macsidii ay ku jiraan in lala fadhiisto ma aha waa in laga faaruqaa waa in meeshii haddii laga tegi karayo laga tagaa saynu hore usoo sheegnay laakiin meeshii oo dembi laga samaynayo aada aamusan tahay inaad iskala fadhiisato aanad ka tegi karayso aanad ka tegin waxay noqonaysaa nooc raalli ahaanshaa bay noqonaysaa yaa taasna waxa weeye markaa waxay noqonaysaa dembigii inaad qayb ku leedahay bay noqonaysaa qiso mar hore aynu sheegnay waxay ku saabsanayd cumar bnu cabdilcasiis wakhtigiisii ayaa waxaa la soo qabtay dad markaa khamre cabaya markii dadkii khamrada cabayay loo keenay cumar ayaa waxaa lagu yidhi kani ma cabbayn laakiin wuu la fadhiyey waxaanuu yidhiba waan soomanahay waan soomanahay buu yidhi cumar bnu cabdilcasiis wuxuu yidhi uu bihi isaga ku bilaaba uma jeedo cuquubada xadka abaa ah lagu bilaabayaa oo xadku qofka la yimi keliya baa lagu ciqaabaa lagu sameeyaa laakiin ibda-u bihi wuxuu uga jeedaa tacsiir ahaan cuquubo edbin ah ku bilaaba maxaa la fadhiisiiya kuwa khamriga cabaya hadda ninku wuxu uhi waaba soomanayba laakiin la fadhiga uu la fadhiyo iyagoo khamradii cabaya uu la fadhiyo lafteedaa waxay noqonaysaa nooc dembi ah inuu marka waxaa munkarka hadduu bedeli karayo bedelay ahay haddii kalena inuu ka faaruqay ahaydoo meesha markaa khamriga lagu cabayo aanu fadhiyin ya meesha khamriga lagu cabay aanu fadhiyo markaa saas aawadeed cidda xumaanta samaynaysa markay xumaantii ku jiraan waa inaan lala joogin haddii la bedeli karayo waa in la bedelaa haddii aan la bedeli karayn xasab alistitaaca qofka waa inuu la yimaadaa kelmadda hadduu ka odhan karo ha ku yidhaahdo hadduu xataa kelmadda aanu awoodi karayn oo dhib ka badan uu ka baqo waa inuu ka faaruqaa oo karaahiyaystaa nacaa iyagana ka tagaa laakiin aanu iskala fadhiisan wax iskala cabbin oo wax iskala cunin iyagoo xumaantii iyo macaasidii iyo dembiyadii ku jira wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa haddii munkarkii la inkiri waayo la beddeli waayo oo dadku ay ka wada tagaan in cuquuba ka imanayso ciqaabta ka imanaysana waxaa ka mid a isnacbaysiin dadka dhexdooda la isnacbaysiiyo waa nooc cuquubo ahe in lagu imtixaano aw layadribanna allahu biquluubi bacdikum calaa bacd uma layalcanannakum kamaa lacanahum ya oo shay shareecada ka mida tegista laga tagaa waxay sababaysaa dee dadki inay isnecbaadaan oo isla colloobaan taasay sababaysa ya taas ayay sababaysa wa min aladiina إن ina nasaara akhadna miihaaqahum fanasuu xada mima dukiruu bihi faaqrayna baynahum alcadaawata yacni waxa allah inoo sheegay qoladii kiristaanka ahayd markii laynoo tilmaamayo waxay ka tageen wixii lagu waaniyey wax ka mida marka ay ka tageen wixii lagu waaniyey wax ka mida aqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa allah wuxuu uhi waxaanu hurinay dhexdooda colaad iyo nacayba isnecbaadaan oo isla colloobaan baanu dhexdooda hurinay maxaa sababay in markaa colaad iyo nacayb dhexdooda la dhigo waxaa sababay waxay tahay shay shareecadii loo soo dejiyey ka mid a inay ka tageen marka tegista shay shareecada ka mida in laga tagaa waxay sababaysaa isnacayb iyo colaad dadku isnecbaadaan oo quluubtoodu kala jeesato ayay sababaysa ma arrin ku gaaraba marka waxa weeye nasaara maya arrin ku gaara ma sharcigeenna waa ku sugantah ya oo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum safafkiinna sinteen salaada ama ilaahay yani waxa weeye qalbiyadiinna iyo wejiyadiinna iskhilaaf siiyeen qaar kale weji dadbaya qaar isnacab idinka yeeleen hadda taswiyatu saf safka in la simo salaada tegista laga tago ayaa waxay sababaysaa inay dadkii markaa waxaweye isnecbaadaan isla culoobaan bal haddu markaa waxyaalaha ka sii waaweynna ka warran marka laga tago haddii safka simistiisa in laga taga ay sababayso markaa taas wixii ka sii weynna ka warran iyo waajibaad ka waaweyn xadiiskaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixa waxaa kaloo ku soo arooray xadiis kale oo isaguna saxiix ah laakiin saxiixyada aan ku sugnayn sheekh albaanina saxiixinayo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa tawaada snaani fi illaahi uma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhumaa bukhaari baa adab lmufradka ku soo wariyey xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa laba ilaahay dartii isuma jeclaato oo dabeedna ma kala tagaanoo isma nacaan in dembi midkood la yimi uu sababay mooyaane marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal yacnii ashyaada shareecada haddii wax ka mida laga tago oo mukhaalafaad lala yimaado inay sababayso isnacayb iyo colaad inay sababayso taasaa laga qaadanaya xadiiska kale muxuu sheegayey ee ibnu maaja soo wariyey waman lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illahi wayatakhayaruu ma anzla allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum ya yacni madaxdoodu kuma xukumi weydo kitaabka ilaahay oo ma dooran waayaan ku allah soo dejiyey hadday saasi dhacdana ilaahay dhibtoodu dhexdooda ka yeelaa iyagoo isku diraa ibn maaja wakayruhu baa soo wariyey ibn maaja iyo xaakim iyo yani waana culamadu waa taxsiiniyeen waxay dhahen wa xadiis xasan marka kullu dalika waxay sababayaan mukhaalafaadka sharciga inay sababayaan inay dadka ay isnecbaadaan oo isla colloobaan oo dhexdooda isku xumaadaan waayo waa musiiba min almasaa'ib waa nooc musiibaha musiibo kastana macaasida iyo dembiyada sababaya wamaa asaabakum min baabkana waa xadiidka afariyo tobnaad eh can abi bakrin asidiiqa radia allahu canhu qaal abu daawuud iyo tirmidi waxay ka soo wariyeen abu asidiiq qaala inuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow inakum taqra'uuna hadihi alaaya idinku waa akhrinaysaan aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow calaykum anfusakum nafyihiinna markaa laazima laa yadurukum man dalla ida htadaytum laa yadurukum idin dhibi maayo oo waxba idin yeeli maayo man dalla kii baadiyoobay ida htadaytum markaa hanuuntaan kii baadiyoobay waxba idin yeeli maayo lakiin waa goorma oo markaa idinku hanuuntaan naftiinna u hanuuntaan weliba waxaa riwaayo kale ku daraysaa watadacuunaha fii hayri mawdiciha aayaddan ahrinaysaan watadacuunaha tadacuunahaa waxaad dhigaysaan dadow fii hayri mawdicihaa meesheedii meelaan ahayn baa dhigaysaan meesheedii meelaan ahayn ayaa dhigaysaan wa innii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay buu yihi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan ka maqlay ina annaasa ida ra'wuu aldaalima falam ya'khuduu calaa yadayh ina annaasa dadku idaa ra'wuu aldaalima hadday arkaanka ka daalimka ah falam ya'khuduu calaa yadayhi oo aynay qaban labadiisa gacmood aynay qaban oo xumaanta ka qaban xumaantii ka qaban awshaka an yacummahum allahu biciqaabin minh awshaka waxay u dhowdahay an yacummahum allahu inuu ilaahay ku cammimo oo si guud markaa ugu sallido biciqaabin ciqaab ugu sallido oo ugu caam yeelo ciqaabtaasu minhu ay min allaahi xagga allah ka ahaatay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wannasaa'iyu xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i biasaniida saxiixa waxay ku soo wariyeen sanadyaal saxiixa ayay ku soo wariyeen xadiidka waa xadiis haabita sugan weeye alimaamu nawowi waxa uu yihi biasaniida saxiixa waxaana markaa xadiidka xagga soke ayaa markaa sanadadu kala duwan yihiine laakiin dhammaan asalka markaa sanadadu meel keliya ku wada aroorayaan ya oo ismaaciil ibni abi khaalid ayaa markaa dhammaan ay isugu tegayaan laakiin inta ka sokaysay kala baydhbaydhayaan inta ka sokaysa bay kala baydhbaydhayaan marka sheikhu alimaamu nawowi inuu yidhahdo sanadyaal kala duwan yacni waxa weeye ta noocaas cibaarada culamada qaarkood way tacaqubeen halkanoo keliyana maahe mawaadic badan buu sheikhu istilaaxa u isticmaalaa oo haddii sanadku inta dambe kala duwan yahay walow markaa meeshu ku arooraye yani markaa haba ahaato meel quro meel keliya ha isugu tegayaba inuu yidhahdo biasaniida uu yidhaahdo sanadyaal kala duwan inuu yidhaahdo waa istilaaxu isticmaalo waa namad yani markaa axaadiis mutacadida uu ku isticmaalo halkan oo keliya aan ahayn marka waa istilaax isaga loo xafidayo waa istilaaxu khaasa laakiin xaqiiqadu waxay tahay sanadku sanad keliyu xadiisku ku wada aroorayaayee intan sokey uu kala qaybqaybsan yahay haddii imika la qaydi lahaa la odhan lahaa biasaniida saxiixatin can ismaaciila dee cibaaro muqayada weeye waxaana la yaqaanaa hadalka muqayadkaa ah iyo hadalka mutlaqa ah farqa udhexeeya biasaniida saxiixa marka la yidhaahdo sanadyaal kala duwan oo aan markaa shaqo isku lahayn oo isu imanayn inay yihiin ayaa markaa loo fahmaya marka maadaama yacni waxa weeye meel ay isugu tegayaan yacni markaa kala duwanaanshaha sanadadu waxay noqonaysaa inay muqayad ku tahay halkaas aanay cibaaradu mutlaqa noqonayn calaa kulli xaal waa isilaaxu sheikhu isticmaalo meelo kalena ku isticmaalo laakiin culamada qaarkood ay intiqaadeen daliil faalixiinka laftiisu waa ishaarayaa waxaana laga yaabaa buu yidhi marka inuu uga jeedo sheikhu intan dambe inuu markaa sanadku kala tegtegey inuu saa uga jeedaa laga yaabaa hmm, laakiin albani waa caddaynaya meel kale albani waa caddaynaya oo riyaad saalixiinka uu taxqiijiyey laftiisa muqadimadeeda waa ku caddaynaya mawaadic kalena waa ku sheegan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa abubakrin bakrin sidiiq radia allahu canhu wa ardaah ayaa dadku la hadlay markuu khaliifada ahaa khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuuna ku yidhi dadow aayaddan waa akhridaan meelaan meesheedii ahayn baa dhigtaan oo ta'wiilaan ta'wiilkeedii ahaa inbaa saartaan oo bimacnaa wuxuu u jeedaa waxa u qaadateen hadduu qofku isagu wanaagsanaado wanaagga la yimaado waajibaadkii isagu sameeyo xumaantii isagu ka tago dadka kale inaan xil ka saarayn cala alilaaq inaan dadka kale xil ka saarayn oo inuu wanaag fara iyo inuu xumaan reebaatoonna aynay saarnayn isagu naftiisa hadduu u hanuuno inaan marka waxaa weeye xil ka saaran dadka kale aanu jirin ya sidaasaa markaa waxaan u awisheen oo aayadda markaa waxaan u qaadateen dee saasina sax ma aho dadkii kale waajib baa ka saaran oo ah marka inuu xumaantii ka reebo wanaaggana amro inuu markaa sidaa tahay oo xil ka saaran yahay dadka kalena wuxuu u soo qaatay xadiiskuu nebiga ka maqlay oo wuxuu yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay buu yidhi inuu yidhi dadku hadday ruuxa daalimka gacmihiisa qaban waayaan oo xumaanta ka qaban waayaan waxay u dhowdahay ilaahay inuu ciqaab ku caam yeelo yacni markaa ku wada dhacaysa kii wanaagga la imanayay iyo kii xumaanta samaynaya mid walba tacumu asaalixa waalaalix ya dee mar haddii cuquuba uga iman karto dee in markaa waxa weeye e, wixii cuquuba uga iman karto dee inuu markaa ka fogaado weeye marka waa inuu macruuf ki amraa xumaantaana reebaa xumaantaana reebaa marka waxa weye xadiiska si uu u deliishanaya waa caddahay dee shayga ciqaab u sababayaa wuxuu noqonayaa markaysaa markaa inay dee meesha wax uga imanayaan inaga soo aragna xadiiskii doonida ku saabsanaa doonida lagu metelay ruuxa xumaanta reebaya yaa dee inuu doonida in la dalooliyo inuu markaa diidayo kale inuu ka dhigan yahy oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka xumaanta samaynaya dembiga ku jira xuduudda waxaa looga jeedaa dembigaa loo jeedaayo dunuubtii khaaska ahayd ee cuquubada muqadarka al ahayd keliya lagama tilmaamaayo ee xuduudda waxaa laga tilmaamayaa masalu lqaa'imi fii xuduud illahi waalwaaqici fiiha xuduudda waxaa loo jeedaa macaasida iyo dembiyada macsi kasta waa xad ilaahay in laga tallaabo aan la oggolayn ya yacni saas weyi marka ka xuduudda ilaahay yacni ku dhacaya oo dembiyada ku jira iyo ka ka reebaya u diidaya waxay ka kala dhigan yihiin qolo markaa doonni yacni markaa waxaa weeye raacday oo laba khan doonnidu ay lahayd qolana khanka hoose gashay qolana khanka sare markay qolada hoose u baahdaan biyaha qolada sare ay sii mari jireen markaasay ku dhibaatoodeen markaasay isayaan war wayn bayna dhibsadeene halkeennan ma dalooshannaa biyaha innagaa u dhowi ya halkan hoose doonida ma ka dalooshanaa halkan biyaha ma ka qaadannaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye marka ay gacmaha ka qabtaan oo markaa u diidaan inay doonida dalooliyaan way wada badbaadayaan hadday markaa u daayaan oo markaysaga doonidii ay dalooliyaanna yaa dee waxa weye waa wada halaagsamayaan waayo dee meeshay dalooliyeen baa biyuhu ka soo gelaya doonnida markay meeshaa ka soo galaan doonidu waa buuxsamaysaa dabeedna ma kala hadhayse qoladii khanka sare badbaadi maysee doonnidu way wada degaysaa ya doonnidu waa wada degaysaa saas weyi si kale culamada qaarkood aayadda lafteeda waxay dooneen inay ka istinbaadaan wanaagga in la amro xumaantana la reebo say aayadda uga istimbaadayaan calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum idin dhibi maayo kii lumaa haddaa hanuuntaan wa min jumlati alihtidaa hanuunista la hanuunayana waxaa ka mid a in wanaaggana dadka la faro xumaantana laga reebo hanuunkay ka mid tahay hanuunkiiba waxbaa u dhimanba haddaan wanaaggii dadka la farin xumaantiina laga reebin hanuunistii baa wax u dhiman yihiin dee ida htadaytum baana la yidhi ihtidaagii ma dhammaystirmin hanuunkii ma dhammaystirmin haddaan dadka xumaantii laga reebin markaa saas aawadeed yacni markaa aayadda lafteeda waxaa laga qaadanayaa ida htadaytum baa lagu xidhaye dee marka aan hanuunkii aan la hanuunin oon ihtidaagii wax u dhiman yihiin yacni waxa weeye dhibi markaa waa jiraysa dhibi waa jiraysa baabka afariyo labaatanaad baabu taqliidi cuquubati man kii ciqaabtiisa adkaynta la adkeeyuu u baab yahay amara amray bimacruufin wanaag amray aw nahaa ama reebay can munkarin xumaan reebay oo diiday wa khaalafa uuna khilaafay qowluhu odhaahdiisu amarka uu macruufka amraya ah iyo reebista uu xumaanta reebaya ahi ay khilaaftay ficlahu ficilkiisa khilaaftay bimacnaa qofkii marka haddaba wanaagga amray xumaantana reebay haddii wanaaggii isagu aanu la imanin oo waajibaadkii aanu samayn muxaramaadkii iyo dembiyadiina aanu ka tegin ee dadka unuu ka reebayo xumaanta waajibaadkana amrayo dee markaa lafteeda dembi buu ku jiraa ciqaab baanu mutaysanayna ciqaab baanu mutaysanayna marka waxaa la rabaa kamaalku waa maxay waa inuu marka waxa weeye qofkii xumaantii uu ka tagaa wanaaggana dadka faraa isaguna la yimaada wanaagga xumaantana ka dheeraadaa ka tagaa marka qowlkiisi iyo ficilkiisu waa inaanu iskhilaafin waa inaanu odhan macsidan iska daaya iyo dembigan isagoo macsida isagu samaynaya ya waa inaanu saa odhan qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ata'muruuna annaasa dadka ma waxaa amraysaan bilbiri khayrka miya amraysaan watansawna miyaa ilaaweysaan anfusakum nafihiinna wa antum tatluuna alkitaaba walxaal antum idinku tatluuna akhrinaysaan alkitaaba kitaabka qur'aanka akhrinaysaan miyaa saa yeelaysaan afalaa tacqiluun miyaydaan fahmaynoo weelaynayn yacni waanada iyo waxaa laydiin sheegayo yani weeleeya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow lima taquuluuna maa laa tafcaluun lima taquuluuna maxaa u odhanaysaan maa laa tafcaluun waxaydaan samaynayn maxaa u odhanaysaan ya waxaydaan samaynayn maxaa u odhanaysaan waa samaynaynaa waajibkaasaan ku kacaynaa idinkaan samaynayn xumaantii maxaa u reebaysaan idinkoo markaa xumaantii la imanaya waajibaadkii maxaa u amraysaan idinkoo waajibaadkii ka tegaya kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun kabura waa weynaaday maqtan xag cadha ahaan buu u weynaaday cinda allaahi allah agtiisa an taquuluu ay qawlukum odhaahdiinna aad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn waxaydaan samaynaya inad tidhahda waa samaynaynaa ilaahay aad buu u necab yahay aad buu uga cadhoonaya wa qaala tacaala allah waxau ihi ikhbaaran can shucaybin sala allahu aleyh wasalam xaaluu ka warramaayo shucayb ka warramaayo allah wuxuu yidhi nebi shucayb sala allahu alayhi wasalam wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh nebi shucayb muxuu yidhi wamaa uriidu ma doonaayo an ukhaalifakum inaan idiin khilaafo oo idiin daba maro ilaa maa anahakum canhu wixii aan idinka reebay inaan anigu idiin daba maro dooni maayo buuli marka kamaalku waxa weeyaan xumaanta uu ruuxu reebaayo waa inuu ka dheeraadaa wanaagga u farayana waa inuu la yimaadaa haddii hore aanu ula iman waa inuu markaa xaaladda uu amro wanaaggii xumaantana reebo waa inuu isaguna marka waxa yidhaahdaa yani waxaweye hadda laga bilaabo ha u noqon ya yani mar waxa weeye horu uga dheeraadayba xumaanta waajibaadkanna horu ula yimiba marka waxa weeye waa amrayaa ishkaal ma leh waana sida kamaalkee fiican haddii taasi ayna dhicin markuu xumaantii reebo wanaaggiina amro waa inuu markaa isagu naftiisana ka reebaayo uu yidhaahdaa hadda laga bilaabo dib ha u samayn wixii horena ka toobad keenaa dib dambe hawla iman dembigaah waajibkaana dib ha uga tegin ya oo uu yidhaahdaa marka waxa weeye waa inaanad dib u samayn mar haddii aad waxaweye amartay si aad waxa weeye markaa xaalkaagu dhammaystirmo cuquubo aad uga badbaaddo waa inaad marka waxa weeye adiguna aanad dadkii u dabamarin waa inaad u dabamarin ka warran haddaba hadduu qofku aanu xumaantii ka dheeraane isaguba dembigii samaynayo ma waad samaynaysaa buu odhanayaa hadduu markaa xaaladdaa ka tegi waayey inuu xumaantii reebaba waa ka tegayaa miya inuu waajibkii amraba waa ka tegayaa miya isagoo odhanaya waxa weeye dee aniguba kama soo bixin taa nowcan maa khilaaf baa galay laakiin qowlka saxiixe qawigii wuxuu yahay in waxa weeye aanu uga tegayn eh, reebista uu xumaanta reebaayo anigaa xumaantii ku dhacay waajibka uu dadka farayana inaan u daynin waajibkan lama iman anba haa sida kamaalkii waxa weeye waa inuu markaa labada isku darsado labada waajibba wada fuliyo laakiin sida saxiixa waxay tahay hadday dhici weydo wanaaggii inuu dadka faro xumaantana ka reebo dayn maayo waayo waa laba waajiboo mid in laga tagaa ka kale qofka ka ridi maayo waxa qofkan lagu ciqaabaya ee ciqaabta ku mutaysanayaana waxay tahay waa inuu dee dembigii la imanayo laakiin inuu wanaagga faray xumaantana reebay maaha mid dembi siyaadaha looga sii qoraya maaha waxay noqonaysaa waa laba waajibo labadaba waa inuu ku wada dhaqmaa hadday dhici weydo oo uu mid ka tago tegitaanka uu mid ka tegay ka kale ka ridi maayo inuu labada dembiba wada yeesho iyo iyo inuu mid ahaan yeeshana dee waa bacdu shari ahwanu min bacd sharka qaarkii qaarku waa dhaamaa sharkii baa kala khafiifsan ya inuu laba waajibo labadaba uu ka tegay loo qoro iyo in loo qoro markaysaga waajibna waa la yimi midna waa ka tegey labada waxa sahlan midna waa la yimi midna waa ka tegey laakiin kamaalku waa inuu labadaba la yimaado labadaba la yimaado dadkiina dee waxa way cisyaan kama maranaanayaan oo dee macsuumiin ma nihin waa la dambaabaya haddii la yidhahdo qof kastoo xumaan la yimi ama dembi la yimiba wanaag yaanu farin yaa dadka wanaagga farayaa yaa xumaanta ka reebaya xataa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen kuwa khamrada cabaya laazim waxa ku ah inay qaarkoodba qaarka kale ka reebaan yajib calaa ahli lku'uus an yanhaa bacduhum can bacd kuwa khamrada cabaya waxa saaranoo waajib ku ah in qaarkoodba qaarka kale ka reebaan ayaa waajib ku ah oo saaran markaa saas aawadeed looga tegi maayo yani markaa eh, wanaaggan aniguba lama iman ama xumaantan aniguba kama tegin ugama tegayo qofkii haddii xani ka dhacdo xantii dadka uma diidi kara miya eh, wax allo wixii markaa yani ku saabsan nusuusaha xanta waa ka aamusaya ya yani waxa weeye macsi kale hadday saasi lee ku dhacdo waa ka tegayaayo cid uma sheegaya miya marka waxaan uma odhanayo xumaantan iska daaya ama dembigan iska daaya ilaahay ka baqa naftiisana waa inuu wacdiyaa dadka kalena waa inuu wacdiyaa dadka kalena waa inu markaa wacdiyaa haatuu shaacirka yidhi ida lam yacid innaasa man huwa mudnibun faman yacid alcaasiina bacda muxammadi haddaanu dadka marka waxay waaninaynin mid dembaabay faman yacidu alcaasina bacda muxammadi yaa dadka waanin doona nebi maxamed dabadii calayhi salaatu wasalaam yacni ruux macsuuma la heli maayo yacni qof walibaa waa dembaabi karaa marka saas aawadeed inuu marka waxa weeye naqsi uu ku dhacay